الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halkan waxaan ku qaban doonaa amaan ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala maanta kitaabka lagu magacaabo buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala kitaabkaas oo kamid ah kutubta xadiidka ee weliba dhinaca axkaamta adiladeeda aada ugu dadaashay ururinteeda kitaabku marka waxa uu ka waramaya axaadiista axkaamta fiqhiga ah ayuu soo ururiyey waana kitaab kooban oo mukhtasar ah ee uu ugu talagalay alxaafid ibnu xajar raximahullah qofka in uu xifdiyo si adilada fiqhiga qalbigiisu ay ugu ahaato mid mar walba joogto ku ah oo markii uu doonaba uula soo bixi karo marka waxaan wax yar hataabanaynaa insha allahu tacaala tarjamada mualifka kitaabka alifay dabadeedna kitaabka ayaan wax yar ka sheegi doonaa shuruuxda kitaabka uu leeyahay iyo qiimaha kitaabka uu leeyahay kitaabka mualifkiisa waxaa la yidhaahdaa alxaafid axmed bnu caliy bni muxamed bni muxamed bni caliy bni axmed abu lfadl alkinaaniyu shaaficiyu mualifka marka magaciisa waa axmed bnu caliy bni muxamed kunyadiisana waa abulfadl nisbadiisana waa alkinaaniyu alcasqalaaniyu kinaani waa nisbadiisa qabiilka alcasqalaaniyuna waa meel awoogii oo ku dhashay casqalaan waa falastiin hadda magaaladii uu joogi jiray ee uu ku barbaaray isaga ee uu ku dhashayna alqaahira magaalada qaahira ee masar ku taallo ee la garanayo ayuu ka yimid ama uu ku barbaaray ama ku dhashay naaneystiisa ibnu xajar ayaa lagu magacaabi jiray ibnu xajar ayaa lagu magacaabi jiray waxaana la tilmaamay in awowyaalkiis mid kamida ay u ahayd laqab ama naanays waxaan marka waxyar kasoo qaadanaynaa insha allahu tacaala waxa uu ka yidhi alimaam maxamed bnu cali ashawkaniyu raximahu llah kitaabkiisa la yihaahdo albadru aalic kitaabkiisa la yihahdo albadru aalic bimaxaasini man bacda alqarni asaabic waxa uu yidhi alxaafiظ اlkabiir ashahiir اlimaam اlmunfarid fati lxadiidi wacilali waa xaafidka weyn ee kucaam imaamka caanka ah ee la goonida noqday weliba waqtigiisii xadiidka aqoonta xadiidka aqoontiisa iyo cilalka xadiidka fi lazminati almutaakhira wakhtiyadii dambe wuxuu dhashay wulida fi haani cashara shacbaan wuxuu dhashay wulida fi haani cashara shacbaan labayo tobankii shacbaan sanata halaatin wa sabciina wa sabci sabcimia toddoba boqol toddobaatan iyo saddexdii ayuu dhashay wuxuu barbaaray isaga oo agoon ah wuxuuna ku barbaaray mid kamida dadkii uu aabahiis kala dardaarmay Eh, wuxuuna ahaa zakiyudiin alkharubi nin la dhihi jiray ayuu kala dardaarmay ninkaa ayaa marka eh, ku hoostiisa ayuu ku barbaaray faxafida alqur'aana wahuwa bnu tiscin sagaal jir isagoo ayuu qur-aanka xifdiyey uma xafida alcumdata waalfiyat alxadiid lilciraaqiyi walxaawi asagiir wamukhtasar bni alxaajib wamukhtasara bni alxaajib fi lusuul wlmulxa iyo mulxatulcraabka kutubaha ayuu xifdiyey wabaxatha fi dalika cala shuyuuhi shuyuukhda ayuu kutubta iyo culumtaana u la baxsiyey ee uu la baaray watafaqaha bilbulqiniy alimaamu albulqini saaxibu maxaasin lisilaax ayuu iyo tadkir nacam imaamka ayaa ayaa ayaa uu ka fiqiga uu ka bartay walbarmaawi wabnu lmulaqin ibnulmulaqinna waa tadkirooyinka ninka iska leh wlciz ibnu jamaca iyo ibnu jamaaca wacalayhi akhada gaalib alculuumi alaaliya walusuuliya kalminhaaj isaga ayuuna ka qaatay culuumta aalada usuulka oo kale minhaajka baydaawi isaga ayuu ka qaatay wajamc aljawaamic washarx lmukhtasar kulli kutubahaas oo dhan uma xababa allahu ilayhi fana alxadiid alla wuxuu jeclaysiiyey ibnu xajar faniga xadiidka ayuu jeclaysiiyey faaqbala calayhi bikuliyatihi isaga oo dhan marka cilmiga xadiidka ayuu qaabilay toddoba boqol sagaashan iyo saddexdii laga bilaabo aad ayuu marka ayuu cilmigii u baaray markaa todoba boqol iyo sagaashan iyo saddexdii laga bilaabo ayuu cilmigii bilaabay ee xadiidka u dhex iyo wixii ka dambeeyey facakafa cala zayn alciraaqiy zayn uddiin alciraaqiy cabduraxiim ibn xusein alciraaqi salfiyadana iskale kutubaha faraha badanna leh ayuu ku eh, ayuu dhul ictikaafay oo eh, ku dul nagaaday waxamala canhu jumlatan naaficatan min cilmi alxadiid jumlo aada u naafica oo cilmu cilmulxadiidka ayuuna ka xambaaray ibnu xajarna marka uu ku marka uu tilmaamayo sheekhiisan waa midka uu yiraahdo shaykhu lislaam qaala shaykhunaa shaykhulislaam haddii uu yiraahdo isaga ayuu ujeedaa alxafid alciraaqina waa midka ku naanaysay alxaafid ibnu xajar naanaystan alxaafid ninka siiyey sheekhiisaas ayuu ahaa waana ninka la yiraahdo alxaafid alciraaqi waxaa ku kulmay saaxiib wanaagsan oo xaafid ah nuuridiin alhaytami saaxibu majmac zawaaid saaxibu kitaabka la yiraha majmac azawaaid wamanbacu alfawaaid ninka iskale sidoo kale arday wanaagsan oo xaafida noqday waa alxaafid ibnu xajar alcasqalaaniy kitaabkiisa ad aan daraaseyneyna iyo sidoo kale wiil aada u xifdi badan ayaa ilaahay ku irsaaqay ee ah waliyudiin alciraaqi oo jaamicda ah waxaa iskale marka tuxfatu taxsiilka oo uga hadlo yani ruwaadda murs maraasiisha warise iyo oo uga hadlo marka jaamicu taxsiilka ma ahan kitaab kale oo ka duwan weyaan وxml cnه جuمlaة naaficة min cilmi الxadiiثi sanada وmatna wacilala واصطilaaxa wartaxala ilaa bilaadi shaam walxijaaz walyaman wamakka wamaa bayna hadihi nawaaxi meelahaas oo dhan ayuu u rixlaystay oo uu tegey wa akhara jiddan min almasmuuci washuyuukhi wasamica alcaaliya wannaazila wuxuu marka xadii asaaniidii caaliga iyo xadiistii marka asaaniideedu naazilada ahayd intaba wou maqlay oo wou badsaday waijtamaca lahu min dalika maa lam yajtamic ligayrihi wax aan keyrkii u kulmin ayaa isaga u kulmay waadraka min ashuyuukhi jamaacatan soo gaaray koox fara badan nacam oo kullu waaxidin ra-sun fii fannihi oo mid kasto fannigiisa uu madax ku yahay oo uu ku caanbaxay aladi ishtahara bih fatanuukiyu fii macrifati alqiraa'aat ayuu ka qaatay qiraa'aadkii waalciraaqiyu fi lxadiid ciraaqina xadiidkiibuu caan ku ahaa uuna ka qaatay ibnu xajar waalbulqiiniyu fii sacati alxifdi wa kasrati liilaac ilaaca faraha badan ee xifdiga wbnu lmulaqin fi kahrati tasaaniif ayuu ka qaatay wlmujid saaxibu lqaamuus waxaa weeyaan alfiru zabadi fi xifdi luga ayuu ka qaatay oo weliba kitaabkan qaamuuska qaamuusulmuxiidka ayuu ka qaatay waalcizu bnu jamaaca fi tafanunihi fi culuumin kathiira bxayثu kana yaqulu ana aqra'u fi hamsata cashara cilma laa yacrifu culamaau casri asma'aha waxaan aqrinayaa buu yiri shan iyo toban cilmi oo culummada casrigeeyo magacyadooda aanay aqoonin xataa ninkaana marka waxbuu ka qaatay sidaa ah ayb uma tasadaa linashri alxadiid ayuu u banbaxay naftiisana wuxuu ku habdhisay cilmu lxadiidka inuu mudaalacaysto aqriyo sanifo iftoodo sidaa ayuuna ku tafaruday washahida lahu bilxifdi walitqaani alqariib walbaciid walcaduw walsadiiq ibnu xajar waxaa u marqaati kacay xifdi iyo itqaan ugaga marqaati kacay mid dhow iyo mid fog cadow iyo saaxiib intaba xataa saara ilxaafiظi calayhi kalimata ijmaacin ilaa in lafdiga xaafid lagu idlaaqo isaga ay noqotayba wax culimada oo dhan ay ku ijmaacsan yihiin waraxala alabatu ilayhi min alabaar ardadana dhinacyada adduunka daafihiisa ay uga soo rixlaysteen wa wataarat mualafaatuhu fii xayaatihi mualafaadkiisana intau noolaa ayay adduunyada kala gaartay oo waxaan ogsoonnahay fatxulbaari kitaabka layraa oo bukhaariga oo ku sharxay markuu alifay inta la nasakhay oo la qoray ayaa caalamkii oo dhan loo kala diray mashriq iyo maqribba laga soo dalbaday isaga oo nool taana marka waxaa weeyaan culummadu qaarna culumtooda markay dhintaan kadib ayay aada u faaftaa qaarna iyagoo nool iyo markay dhintaanba culumtooda aad bay u faaftaa qaarna culumtooda aada uma faafto kullina ilaahay xikmad uu leeyahay subxaanahu watacaala ayay ku ahaataa un waintasharat fi lbilaad bay kutubtiisa ku faaftay watakaatabat ilmuluuku min qutrin ilaa qutrin fii shaniha muluugtiina way isu qoreen oo way isu direen adduunka dacal ilaa ka dacalka kale wahiya kasiiratun jidda minhaa kutubtiisa waxaa ka mida maa kamula qaar dhamaystirmay wa minha maa lam yakmul waqad cadadaha asakhaawiyu fi dawi laamic sakhaawi mualifaadka ibnu xajar ibn xajar ardaygiisi weeyaane wuxuu ku sheegay addaw laamic kitaabkaas waxaa kaloo aad ugu sii faahfaahiyey kitaabkiisa la yiraahdo aljawaahir wdurar fi tarjamati shaykh islaam ibni xajar wakadalika cadadu musanafaatihi fi larbaciiniyaat aad bay u badatay walmacaajim watakriiji shuyuuhi walatraaf ayb wاطurqi wshuruuxi waculuumi اlxadiidi wafunuunihi warijaalihi fii awraaqin min tarjamatihi ayuu ku sheegay intaas oo dhan waxyaabaha oo dhan faadkiisa waxaa ka mid a weli wuxuu sheegay musanafaadka uu taxriiriyey inuu kamid yahay bukhaariga sharxiisa fatxulbaariga mushtabiha tahdiibka tahdiibu tahdiibka weeyaan ee uu kasoo shaandheeyey ama ka gaabiyey tahdiibulkamaalka waana cilmu ljarxi watacdiil ayuu ku saabsan yahay ama cilmu rijaal walisaan lmiisaan lisaan lmiisaankana wuxuu tacqiib ama yani takmilo camal ugu yahay miisaan lictidaal lidahabi waxaa kaloo meel kale ibnu xajar uu aada u ammaanay kutubihiisa uu aada uga ammaanay fatxulbaariga calaa sharxi lbukhaariyi watacliiq wnukhba iyo nukhbaha naam musanafaadkiisa shaki kuma jira fatxulbaariga inuu aada ugu wen yahay kitaabka fatxulbaarigana wuxuu bilaabay ibnu xajar sanadku marka waa sideed boqol iyo toddobiy tobankii wuxuuna dhameeyey imlaa ayuuna ku socday wuxuuna dhameeyey sideed boqol afartan iyo labadii ayuu dhameeyey intii ka dambaysana kama aanu zuulin inuu si fiican u tahdiinayo oo u shandhaynayo kama aanu zuulin haddaba marka kitaabka kutub fara badan ba uu alifay kanna waxaa kamida kutubta uu alifay bulugulmaraamka ee weliba la dhihi karo waa khulaasadii fatxulbaari khulaasadii fatxulbaariga ayaa la dhihi waxaana garan kara weliba qofkii labadaa kitaab ee fatxulbaariga iyo isku akriyey iyo buluqulmaraamka isku akriyeyba wuu ka dheehan karaa arrintaas waana uu garan karaa wixii fatxiga uu ku basdhiyey ama uu ku yani uu ku rajaxay ayuu halkaana si kooban ugu sheegaa oo qaas xadiidi ah oo ugu tilmaamaa kutubaha marka xaafid aad bay u fara badan yihin waxaa kamida ah tajiil lmanfaca ayaa kamida waxaa kamida nusat lalbaab oo alqaabta u ka alifay waxaa kamida tahdiib tahdiibka taqriib tahdiibka ayaa kamida annukat calaa kitaab ibni salax ayaa kamida oo uunan dhamaystirin ayaa kamida aad bay u fara badan yihiin marka mualafaadkiisa sheekhu ama xaafidku wuxuu noqday mufti waa noqday khadiib waa noqday qaadi waa noqday intaas oo manaasib ah oo qabtay weliba qaalinimada mar aada loogu ilxaaxiyey oo loogu celceliyey oo laga dalbaday ayuu qabtay waana sida culimmada da-digooda uu yahay iyagu marka inaanay marka qaadinimada inay waa ka tawarucaan haddii marka iyaga marka in lagu dirqiyo ama yani mar ay u arkaan maslaxada inay saa ku jirta maahane si kale iyaga kuma ordaan sida dadku hadda u badan yihiin oo kale oo adduunye jacaylka uu ka batay ma ahan marka ibnu xajar wuxuu dhintay sanad markuu ah sideed boqol konton labad ayuu dhintay mualafaadkiisana maanta aan guranayno oo aan aada uga faa-iideysanayno raximahu llahu naaqumi waxaan odhanaynaa marka raximahu llahu tacaala raxmatan waasica waxaa kitaabka iyadan aan ka oranaynaa kitaabkan waxaa layidhahdaa buluuq lmaraam min adilati alaxkaam ciwaanka kitaabka sida uu yahay wuxuu ku saabsan yahay kitaabka ah, axaadiis laxkaam axkaamta axaadiisteeda marka axaadiis laxkaam kutub badan baa laga alifay waxaa kamid a ah cumdat laxkaam oo weliba isaga de eh, isku koobay saxiixeynka saaxibkiisa saxiixeynka isku koobay laakiin ibnu xajar iskuma koobin kitaab mucayan ah sidaa darteed marka waa ka waasacsan yahay cumdaha sidaa daraaddeed marka axkaam fara badan oo buluuqa axaadiisteeda aanu dhigaynin ayuu buluuq udhigayaa cumdaha aanu dhigaynin ayuu buluuq udhigayaa isaga naam waxaa kamid a marka kutubta axkaamta laga alifay sidoo kale almuntaqa muntaqa akhbaarka muntaqa akhbaarka ee uu leeyahay eh, abulbarakaat ibnu taymiya eh, raximah llahu tacaala marka ibnu taymiyana ma aha sheikhulislaam waa awowgiis cabdisalaam ila sheikhulislaam maxaa la yidhaha amed ibn cabdilxaliim axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam marka cabdisalaamkaas weeyaan mufti madhabka xambeliga ku aada ugu iftoodo aada xanaabilada culimadooda waaweyn ayuu ku jiray kitaabkaa marka muntaqal akhbaarka ayuu alifay waxaana sharxay shawkani nayl awdaarka isna axaadiis alaxkaam ayuu ka yahay waxaa kamid a ah axaadiis alaxkaam cumdat lkubraa ee uu leeyahay cabdulganiy ibn cabdilwaxid ibn suruur uu leeyahay saaxibu alcumda cumdahan hadda aan garanayno sheekh alif ayaa iskale isaguna waa saaxib ulkamaal kitaabka marka cumdat lkubra ayaa layihaha isagana waa axaadiis laxkaam ayuu ka hadlaa waxaa kamid a ah axkaamta alaxkaam lkubra licabdilxaq alishbili way fara badan yihiin marka intaana aad bay uga fara badan yihiin waxaa kaloo axaadiis laxkaam sidoo kale ururiyey imaamka la yiraahdo alxaafid ibn cabdilhaadi kitaabkiisa la yiraha almuxarar ayuu ku ururiyey sidoo kale waxaa ururiyey axaadiis alaxkaam alimaam nawowi kitaabkiisa la yiraha alkhulaasa laakiin ma dhamaystirin zakada ayuu uga dhintay kutubahaas iyo kutubo kaleo ka fara badanba axkaamta axaadiidteeda keliya ayaa lagu soo koobaa haddana kutubaha weliba takriijkooda haddana iyagoo la takhriijiyey oo si muwasaca loo takhriijiyey ayaa jiro oo waxaa ka a kutubaha noocaas oo kale ah kutubaha axkaamta waxaan ilo waxaa kamid a manaaru sabiilka manaaru sabiil ayaa kamid sidoo kale kutubaha takriijisay waxaa kamid a atalkhiis alxabiir fi takhriiji axaadiisi raaficiyi lkabiir axkaamta ayuu takhriijiyey ee kitaabkaas adiladiisii ayuu takhriij ku sameeyey ibnu xajar ayaana iskale waxaa kamid a irshaad eh, alfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih kitaabka tanbiiha axaadiista uu ku qotomo ayuu ibnu kathiir inta kitaab ka dhigay ayuu yar takriijiyey takriij yar oo mukhtasara ah. saar irshaad lfaqiih ayaa la yaraa alxaafid ibnu kathiir ayaa iska leh waxaa ka mid a ah bayaan ulahni walihaam ku dhacay cabdilxaq ishbili kitaabkiisa ku dhacay ashibe marka axaadiista ay awhaamtaas ayuu aada uga waramaya marka daalibku wau u baahan yahay waxaa kaloo kamid a ah irwa lhaliil fi takriiji axaadiidi manaari sabiil manaari sabiilka axaadiidteesa ayaa waxaa takriijiyey alcalaama muxadis alcasri asheekh maxamed naasir iddiin alalbani raximah llahu tacaala sidoo kale way fara badan yihiin marka kutubaha noocaas oo kale ah oo laga alifay baabkaas waxaa kamid a ah sidoo kale nasb raaya lijamaaldiin azaylici axaadiidta kitaabka la yraa alhidaaya axaadiidtiisa oo fiqhi ah ayuu takriijinaya marka axaadiis ulaxkaam aad baa loo daryeelay waa maroo axaadiis ahaan baa loo alifay waa labo haddana axaadiisa takhriijkooda baa lagu dadaalay si muwasaca waa marna saddexaad waa la sharxay haddana ayb marka kitaabkan buluuqulmaraamka shuruuxda kusoo aaday ee uu helay waxaa ka mid a oo kitaabkan eh, lagu sharxay bedru inta aan anigu ogahay hadda eh, bedru tamaam kitaab la yiraahdo ee uu alifay nin maqribi ah ayaa alifay albadru tamaam ayaa la yidhaha waana mabuuc kitaabka isaga waxaa kamid a marka sidoo kale subul salaamka oo uu leeyahay maxamed alamiir asancaani maxamed ibn ismaaciil asancaani subul salaamka weliba waa mukhtasar waxaa laga ikhtisaariyey badru tamaamka ayaa laga ikhtisaariyey oo laga soo koobay sidoo kale buluuq waxaa sharxay hadda sharax muwasaca oo mucaasir ah weliba cabdallah albasam waxaana lagu magacaaba tawdiix laxkaam weliba kitaabkaas wuxuu aada ugu fiican yahay masaa-isha casriga ah in loogaga laabto ayuu aada ugu wanaagsan yahay waxaa sidoo kale axaadiiulaxkaam de shuruux fara badan waa laga alifay nacam cumdaha ibnu daqiiq alciid axkaamulaxkaam ayuu aada ogtihiin sidoo kale kutubaha axkaamta laga alifay cumdaha waxaa kaloo sharxay ibnulmulaqin kitaab lairaa iy wuxuu ku sharxay kitaab ayuu ku sharxay sharax weyn ayuu saaray kitaabka isagaa marka eh, ibnulmulaqin waa matbuuc ilaa iyo kow iyo toban mujalad weyaan waana sharax aad u qiimo badan oo aada u wanaagsan aimadana marka aad bay u daryeeli jireen axaadiiulaxkaam sidaan hadda anaga aan garanayno un maahan oo qofka uu axkaamta eh, kutubaha fiqiga mujaradka intuu ka akristo haddana axaadiis aanu danaynaynin culimadii hore ma ahayne waxaad arkaysaa fiqhigii mujaradkiina waa alifaayeen ama way baranaayeen waa xifdinaayeen maxaa yeele fiqhiga mujaradka haddaad xifdiso masaa-ishii usuushii masaa-isha ayaa qalbigaaga ku dhegayso laakiin waxaad usii baahan tahay kadib adiga waxyaabahan masaa-ishan qalbigaaga ku dhegtay inaad adiladoodii raadiso wixii saxeixa ama wixii daciifa in aada goobto ayaa u baahan tahay sidaa darteed waxaad arkaysaa imaamu nawowi minhaajkana waa alifay khulaasadana waa alifay majmuuca labada waa isku daray riwaay diraaya labada saa daraadeed waxaa la doonayaa marka in labadaba cinaayo qofka uu siiyo ma oranayna yani fiqiga mujaradkaa in la bartaa ma fiicno oo ibnu kathiir tambiiha iyo xifdiyey sidoo kale imaam nawowi atambiih lishiraazi waa xifdin jiray culimadii hore way xifdin jireen laakiin haddana adiladiina waa ku dadaali jireen marka in adiladana aada loogu dadaalo yaa lagama maarmaan ah sidoo kale fiqiga waxaad ku arkaysaa marka axaadiis alaxkaam waxaa kaloo ahamiyad fara badan oo badan weli ay uleedahay eh, waxaa kaloo in waxaan ujeedaa kitaabkan buluuq in laga ogaado u baahan buluuq waxaad ku arkaysaa axaadiis daciifa iyo axaadiis saxiixa waxaa kaloo sidoo kale axaadiis alaxkaam kitaabkan buluuqulmaraamka aad aan ka ogaanayna wuxuu ku dadaalay ibnu xajar xadiidka inuu soo gaadiyo ikhtisaariyo soo koobo inta oo markaas danta ka ama maxalushaahidka ayuu xadiid ka sheegay si loo xifdiyo rabaa tan labaad waxaa weya xadiid kasta cidda werisay wuu sheegaya xadiidka xukunkiisana wuu sheegaya ilaa meelo naadira maahan oo aada dhif oo ou ka aamusayo ayaa jirta laakiin inta badan xadiidtii www takriijinaya cidda werisay wuu ku sheegaya xukunna waa saaraya sida badan waxaa kaloo kitaabka isagana muhim ah nusakdiisa kala duwan dabcan waxaad arkaysaa in nuskana ou kaga aamusay xadiis nusqana nan uunan ka aamusin oo xadiidka xukumay marka waxay ku xiran xirantaha in la jamciyo nusakda kitaabkan mar kitaabka ugu fiican oo kitaabka nusqooyinkiisana aada ugu dadaalay waa midka uu takhriijiyey samiir ibni amin azuhayri intaan ogahay waxaa sidoo kale kitaabkan uu aada ugu badan yahay xadiidka ku celcelintu inuu soo celceliyo xadiidka waa ku yaryahay way ku yartay aad bay ugu yartaa ilaa marar dhifa maahan wuuna ishaaraya markaas waxaa kaloo xadiidkan aad ku arkaysaa riwaayaadka marka uu soo celcelinayo riwaayo walbaa midda ka horeyso macno unbay dheer tahay macnahaas oo weliba xugun fiqhi ah ku xiran marka markaad ha u moodin in soo celcelin un ay iska tahay waxaa weeyaan mas'alada eh, riwaayo walbaa eh, riwaayadii hore xugun fiqhi ah inay uga duwan tahay ayaa laga yaabaa oo ay keeni eh, riwaayadu ay keenayso taana marka in lagu baraarugsanaado iyaduna waa lagama maarmaan ayb marka kitaabkan qof inuu daryeel badan iyo cinaayo badan oo siiyo hal mar keliya inaan akrisana lama raba inaan badino oo badino oo badino oo badino haddaan xifdin karnana aan xifdina isaga dhan waa yaryahay kitaabka waa la xifdin karaa haddii qofka oo ardayga uu xifdiye fahmana laa shaka waxaa in axaadii axaadiisteeda ou aada usoo dihnigiisu ay xaadir ku ahaanayso muqadamada kitaabka ayaan insha allahu tacaala halkaan aan ka qabanayna marka aan ka bilaabayna qaala alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala bismi illaahi raxmaani raxiim rabbi yasir bikhayrin alxamdu lilah alxamdu ammaan oo dhan lilah alla usugnaatay ammaan oo dhan allah iskale calaa nicamihi nicmooyinkiisa korkooda nicmooyinkeeday aldaahirati muuqday walbaatinati kuwii qarsoonaa qadiiman hor iyo xadiidan dambaba hor iyo gadaalba marka alxamdu lilah wuu ku bilowday isagoo ka qalin daaranaayo qur-aanka sababta qur-aanka waxaa lagu bilaabay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu ka bilowdaa qur-aanka ammaan marka alla muxuu ku ammaanan yahay calaa nicamihi aahirati walbaainati ku ammaanan yahay maxaayle nicmooyinkaan haysano dhan allahna siiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxaad nicmo haysaan alla xaggiisay ka ahaatay alam taraw ana allaha sahara lakum ma fi samaawaati wama fi lardi waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baaina nicmooyinka alla marka allah noogu taam yeelay oo na siiyey in alla looga mahadceliyaa laguna ammaanaa subxaana watacaala xamdigu marka waxaa weyn ilaahay nicmooyinkiisa ayaan ku ammaanaynaa sidoo kale ilahay waxaa lagu ammaanaa daatadiisa iyo tilmaamihiisa wanaagsanna ilahay waa lagu ammaanaa subxaanahu watacaala waana meesha laga yaraa xamdiga iyo shukriga labada dhinac labadooda marka midba ictibaar loo fiiriyo kan kale waa ka caamsan yahay xamdiga marka la fiiriyo waxa uu ku tacalluqaayo waa caam shukriga waa ka caamsan yahay sababtoo ah xamdiga wuxuu ku tacalluqaa tilmaamaha ilaahay iyo daatada alle tilmaamaha alle ee daatiyada ah iyo midda yani iyo midda ficliyada intaba waa ku ammaanan yahay ilaahi subxaana watacaala oo alla masalan waad ammaanaysaa waxaad ku ammaanaysaa hafuurnimadiisa waad ammaanaysaa waxaad ku ammaanaysaa tilmaam tilmaamihiisa wanaagsan sidoo kale ammaantu waxaa kaloo alla waa la ammaanaya waxaa lagu ammaanayaa ficilka ficilkiisa nicmooyinka anaga uuna siiyey ayaa lagu ammaanaya waana mid hadda xaafidka u sheegayb dhinaca marka waa ka caamsan yahay shukriga ayaa marka la fiiriyo shukriga iyo xamdiga marna shukriga ayaa caam noqonaya guud ayaa gudaweyn maxaa yeele shukrigu marka la fiiriyo meelaha u ka dhaco shukriga qalbigana waa ka dhacaa afkana waa ka dhacaa jawaarixdana waa ka dhacaa laakiin xamdigu wuxuu ka dhacaa oo keliyata afka oo ilaahay afkaa laga ammaanayaa ammaanta alla la ammaanayana waxaa lagu ammaanaya laakin waxa lagu ammaanayo marka la fiiriyo waa xamdiga caamsan shukrigu meesha uu ka dhacaayo waa badan yihiin waa qalbiga jawaarixda iyo carabka laakiinse shukrigu isaguna waxaa looga caamsan yahay ama looga looga gudaweyn yahay in shukrigu isagu waxaa lagu shukriyaa nicmada alla uu ku siiyey ee odran maysid ashkuru llaha tacaala calaa anahu calaa ana min asmaa'ihi kada oranmaysna sidaas ayaa culamada xamdiga iyo shukrigu ay u kala saaraan alxamdu ammaan oo dhan lilaahi allay u sugnaatay calaa nicamihi nicmooyinkiisa yay ugu sugnaatay nicmooyinkiisa uu noo nicmeeyey inaga ahaahirati ee muuqata iyo albaatinati kuwa qarsoon qadiiman hor iyo xadiisan gadaal dambe wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa nabiyihi warasuulihi muxamedin wa aalihi wasaxbihi wsalaatu ammaan ilahay nabiga la ammaano caleyhi salaatu wasalaam oo alla u ammaano iyo wasalaamu nabadgelyo calaa nabiyihi nabigiisa korkiisa ha ahaato warasuulihi rasuulkiisa korkiisa ha ahaato nabiga rasuul furuuq badan bay culamada u sheegaan waana laba ereyood aada isugu dhow nacam tafsiilkeedana halkan waa yani laa-iq meelo kale ay munaasab u tahay muxamedin ahaa wa aalihi aalkiisii korkooda naxariis iyo nabadgelya ha ahaato wa saxbihi asxaabtiisa asxaabtiisuna waa cid walba oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam raacday oo rumaysa cid walba oo nabiga la kulantay rumaysayna kuna dhimatay islaamnimada alladiina kuwaas oo saaruu socday fii nusrati diinihi diin alladiina kuwaas oo saxaabadaas oo saaruu socdeen fii nusrati diinihi diinkiisa u gargaaridiisa ku socday sayran socod xatiitan deg deg ah asxaabta diintay u gargaareen lidalika diinta maanta aan haysano waxay ku timid bacd bacdallaahi tacaala juhdi ay bixiyeen iyaga saa darteedu nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi waladii nafsii laa tasubuu asxaabii asxaabteeda ha cayninina fawaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye midkood haddii uu bixiyo yani midkood haddii uu bixiyo ilow anfaqa axadukum mitla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin haddii uu bixiyo buurta uxudo dahaba saxaabi koomba uu bixiyo ama nuskeed ma gaartaan oo ma gaaraysaan taa marka waa waxay ku muteen dadaalkaa ay dadaaleen allana uu u doortay subxaanahu watacaala marka in la jeclaado ayaa diin ah asxaabta iyo aalka nebigaba wa calaa atbaacihim kuwii raacayna korkooda ha ahaatan nabadgeliya naxariisay alladiina kuwaas oo warithuu dhaxlay cilmahum cilmigooda dhaxlay waalculamaau culamadana warahatu lambiyaai ambiyada kuwii dhaxlay weeyaan culamaduna ambiyadiibay dhaxleen xadiid saxiix ayaana sidaa ahaa alculamaau warahatu lambiyaa ambiyadiibay dhaxleen ambiyaduna lam yuwarisu diinaaran walaa dirhama dirham iyo diinaar ma aanay dhaxalsiinin ee dadka cilmi ayay dhaxalsiiyeen man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka alla khayr la doonana diinta ayuu fahamsiiyaa marka dhaxalkii nebiga nin walbow inta aad xadiidkiisa ka taqaano oo diintii nebiga ah ka garanayso iyaad dhaxalkii nebigana ka haysataa in allaale inta aadan ka garanaynin ood jaahil ka tahayna dhaxalkii nebiga wax unbaa kaa maqan akrim bihim alla wanaag badanaa waa siiqatu tacajub waa afcil bihi ayayna ku timid hadda maa afcala iyo afcil bihi labadaa watay ku imaan jirtay akrim bihim alla yani maamuus iyo wanaag badana waaritan mid wax dhaxlay iyo mawruuhan wax la dhalay mid la dhaxlay ku wax dhaxlay iyo mid la dhaxlayba alla wanaag badana hadde culumadii iyo ambiyadii amaa bacdu intaa kadib ama culumadii iyo cilmigii ay dhaxleen wixii la dhexlay amaa bacdu intaa ka gadaale amaa bacdu warkii ayaa lagu kala soocaa fahaada kani mukhtasarun weyaan waa mukhtasar wax lasoo koobay waay yashtamilu mukhtasarkaas oo koobayo calaa usuuli ladilati adiladii usuusheedii adiladii de alxadiidiyati xadiidka nabiga loo nisbeeyey taas oo lil axkaami sharciyati usugnaatay axkaamta sharciga usugnaatay taas oo lil axkaami sharciyati axkaamta sharciga usugnaatay xarartuhu waan tifatiray tahriiran tafatir baaligan xaal maxaan sidaa u yeelay liyasiira si uu ahaado man axad yaxfaduhu xifdinaayo kitaabkan min beyni aqraanihi dadka asaagiisa dhexdooda si uu uga ahaaday lafaca ah naabiqan mid aad u dhug badan oo wax u fahamsan wayastaciina iyo inuu kaalmaysto bihi kitaabkan mukhtasarka aaalibu ardayga almubtadiu bilawga ah walaa ystanii kana maarmi maayo canhu kitaabkan xaggiisa alraagibu midka jirinayo cilmiga almuntahi ee weliba yoolka cilmiga ka gaarayo midka cilmiga heer sare ka maraayana ka maarmi maayo kuleh kitaabkan ficlan waana sidaas lidaalik waxaad arkaysaa culamada waaweyn kutubaha muqawalaadka waxaad ku arkaysaa takhriijaadka ibnu xajar ee kitaabkan ama taxqiiqaadka ibnu xajar ee kitaabkan inay sheegayeen wasakata canhu alxaafidu fi buluuqi lmaraam wasaxaxahu fi buluuqi lmaraam inay kuleeyihiin marka xaqiiqatan waa sidaa kama maarman dadka waaweyn sheekhu marka jumladan wuxuu yihi kitaabkan waa mukhtasar koobayo usuul adilati alxadiiiya adilada xadiiiga usuusheeda koobaya marka quraan aan isagoo ma soo qaadana adilada qur'aaniga ma soo qaadanin mukhtasarna waa ku sheegoo mudawal ma aha kitaabkee ogow adiladaasna alaxkaamu sharciya axkaamta sharcigaa ee fiqhiga weliba ah ayaa adilada usugnaatay yani adilada xadiiiga ee axkaamta sharciyada fiqiga usugnaatay kitaab kooban oo taa ku saabsan way ku yiri markadan kitaabka marka mudawal ma ah, sheekh wuxuu nagu dhiirigelinaa marka kitaabka inaan xifdino xarartuhu taxriiran baaliqan aada ayaan u tafatiray buu ku leeyahay waana sidaas sidaad arki doonta insha allahu tacaala liyasiira laba ujeedo liyasiira man yaxfaduhu qofka xifdinaayo si oo u noqdo min bayni aqraanihi oo uga noqdo ragga dadka asaga faciis ah naabiqan mid yani aad u cilmi badan oo u dhug badan oo u fahm badan waana sidaa ninkii kitaabkaa ah xifdiyo saagiis wax badan buu ka horeeya wayastaciina bihi waliyastaciina bihi si u kaalmaysto aalib mubtadi ardayga bilaaw ah waxaad arkaysaa dad badan waxay kuleeyihin kitaabkan arday bilaaw ah aalibka mubtadi a ah uma qalmo yani haddii ujeedadu ay tahay kitaabo ka horeeyo inuu soo bartay ay ahayd baa fiican sida arbiciinka oo kale iyo cumdaha iyo kale iyo iyo kutubaha usuusha yani umahaat lmasaail koobeyso sida abu shujaaca iyo kale inuu bartaa inuu ka hormariyaa fiican haday leeyihi waa sax laakiin haddaba intaa bartay laftirkeeda waa mubtadi weli buluuq waa u baahan yaha buluuqulmaraamka dadka qaarna waxaa aada uga hor imaado buluuqulmaraamka waxay kuleeyihin xadiid saxeixa iyo mid daciifu sheega muxuu daciifka u qora daciifka wuxuu u qora inaad ogaato baabkan xadiidka daciifkee ku jiro inaad adi og tahay taas waa daruuri iyo iyose kaa hoos bixin tan labaad waxay ku leeyiin laba xadiis oo iska hor imaanaysa kuu keenay waxaa loo keenaya kitaabku hal madhab keliya kuma socdo madaahibta islaamka oo dhan ba udhexeeya adilada madaahibta islaamka ayaa kitaabkan uu soo qoraya madaahibta maalan badanaa madaahibta afarta iyo wixii madaahib oo kale jiray iyo keyrkood ah sida isxaaq iyo kale iyo awsaaci iyo kale iyo waxyaabaha ay deliishanaya marka maahan keliya kitaabka marka kitaab hal eh, yani madhab ku socdo saa marka u walaa yastagni ka maarmi maayo canhu kitaabkan araaqibu midka jerinayo oo cilmiga dalbayo almuntahi ee weliba meel sare ka maraayo waqad bayantu waxaan caddeeyey caqiiba kulli xadiidin xadiid kasta ciribtiisa yani gadaashiisa man ayaan caddeeyey akhrajahu soo saara xadiidka oo min alaimati aimadii xadiidka ah liiraadati sababtaan u yeela waa maxay liiraadati nusxi lumma ummadda khayr miirideeda iyo daacad ula talin aan doonayo darteedan saa u yeelay nusxi waa daacad layskula taliyo marka wuxuu kuleeyahy arrintan daacadnimo in lagu sheego xadiidka cidii warisay kitaabkii lagu wariyey si aad adiguba kitaabka intaad u dul istaagto aa u fiiriso walidaalika arrintan aad bay marka dad badan uga maqan tahay xadiidka waa iska sheegayaan biduuni cidii warisay ayagoon sheegin marka hadhow haddii sidaa la yela xadiidkii ma la ogaan karo mana la dul istaagi karo ardaygiina faa'iido badan kama miro dhalin karo laakiin ibnu xajar markuu sidaa sameeyey oo uu sidan yeelay nusxigan uu sameeyey wanaag fara badan baa ka yimid waa midoo isaga in la tuhumo meeshaa ka baxday waa iska kaa wareejiyey oo iska kaa wareejiyey oo culamada waxay yidhahdaan man asnada faqad axaal ninkii xadiidka isnaad u yeelo ama meeshii lagu wariyeba ku sheego waa iska wareejiyey mas-uuliyadda isaga marka waa ka baxay tan labaad waxaa weeyaan owhaamta ila waa bani aadam ibnu xajar laftirkiise kitaabka inuu kor ka qorayayna u badan tahay marka haddii qofka uu xifdi wax ka qoran unbaa dhaafayo owhaamtii marka isaga ku dhacday in la ogaado oo si sahlan markaa lagu ogaado walidalika waxaad arkaysaa xadiis uu leeyahay rawaahu larbaca ama rawaahu lkhamsa rawaahu lkhamsa oo kale uu kuleeyahay shantii baa weris ahlu sunan iyo imaam axmed waxaad arkaysaa xadiiska abu daawuud inuuna werinin ama ibnu maaja inuusan werinin halkaa marka haddii aanu sidaa yani waxaan oo gadaal ka sheegayo waxay sababi kartaa xataa in meelo owhaam in la saxo ayaa ka imaanaysa marka taas waa faa sidaa u ogow falmuraadu marka isilaaxaadka kitaabka ayuu hadda sheegaya marka erey bixinta kitaabka waana daruuri in la ogaado isilaaxaadkaas falmuraadu bisabcati adaanku iraa rawaahu sabcatu waxaa ujeedada waxay tahay axmedu imaam axmed imaam ahli sunna axmed ibn maxamed ibn xambal ashaybaani raximah llah maxamed ibn ismaaciil albukhaari saaxibu saxiix wamuslimun imaamu muslim muslim ibn xajaaj alqushayri annaysaburiyu saaxibu saxiix wa abu daawuuda sulaymaan ibn ashcaf asijistaaniyu saaxibu sunan wanasaa-iyu axmed ibnu shucayb annasaa-iyu saaxibu sunan wtirmidiyu imaamu tirmidi abu ciisa maxamed ibnu ciisa bni sawra atirmidi raximahullah wabnu maajah iyo ibnu maajah maxamed ibnu yaziid alqaswini ibnu maajah raximahullah saaxibu sunan todobadaasna kuwaas umahaatu sita imaam axmed wabisitati lixdiina waxaan ujeedaa man cadaa axmeda wixii axmed kasoo haro bukhaari muslim abu daawud tirmidi nisaa ibnu maaja wabilhamsatina waxaan ujeedaa shanta man cada lbukhaariya musliman buhaari muslim wixii laga reebo bukhaari muslim marka wixii kasoo haray oo abu daawud tirmidi nasaa ibnu maaja iyo imaam axmed wabilarbacatina waxaan ujeedaa man cada halaathati lwal wuxuu yidhi waqad aqulu inaan dhahaa la arkaa alarbacatu axmedu mararka qaar alhamsa ma dhahaya rawaahu arbaca akhrajahu larbacatu wa axmed inaan ku dhaho oo ku kala saaro wabilarbacati afartiina mancada halaaata alwala saddexda hore wixii kasoo haraan ujeedna saddexda hore marka waa bukhaari iyo muslim iyo waxaa weyaan iyo iyo axmed ayb ayaan afartii ujeednaa marka waxay noqonayaan abu daauud tirmida nasaa-i ibnu maaja wabihalaahatina waxaan ujeednaa man cadaahum saddexdaas wixii kasoo hora iyo walakhiira iyo ibnu maaja akhiirku ilaa ibnu maaja marka haddaan saddexdii ku iraa waa abu daauud tirmidi iyo nasaa-i bas wabihalaathati man cadaahum iyo walakhiira iyo ayaga wixii kasoo haray iyo kan dambe wixii kasoo haray ibnu maaja wabilmuttafaqiina albuhaariyi wamuslimun baan ujeedaa muttafaqun caleyhi haddaan ku iraa akhrajahu lbukhaariyi wamuslim waqad laa adkuru inaanan sheegin baa la arkaa macahumaa macooda buhaari muslim macooda ayrahumaa keyrkood inaanan sheegin iyaga isaga gaabsano mararka qaarna waxuu ku leeya muttafaqun wallafdu lilbukhaariyi marka lafdigiibaa farqi yar u dhexeeya marka lafdigii u xadiidkan ku keenay ayuu kusii cadayna cidda sii warisay wamaa cadaa dalika wax intaa kasoo haro fa huwa isagu mubayanun ku la cadeeyey waaye oo waxaan ku dhahayaa akhrajahu ibnu khuseyma akhrajahu ibnu xibaan ayaan ku dhahayaa haakada akhrajahu abaraaniyu ayaan ku lehay w intaa kasoo haray waan cadaynaya isilaax male iyaga wasamaytuhu waxaanan ku magacaabay buluuqa almaraami min adilati laxkaami ayaan ku magacaabay wallaaha alla ayaan nas'alu su-aalanaya allaa yajcala inaanu yeelin maa calimnaa wax aan ogaanay oon baranay calaynaa anaga korkeena wabaalan baas inuusan nooga yeelin wa an yarzuqanaa iyo inuu nagu arzuqo alcamala camal inuu nagu arzuqo ile diinta wax iska bara keliya maa cilmigu waa wasiilo haayadiina in alla la raalli garayo cilmigaas aada baratay ku dhaqankiisaana alla lagu raalli garayaa walidaalika waxaa soo arooray oo aada marka u badan sidoo kale ibn eh, baxti fiicanna ka qoray alimaam lqayim kitaabkiisa la layihaha miftaaxu daari sacaada ayuu ku qoray asbaabaha camalku oo uga takhallufi kara cilmiga miftaaxu daari sacaadaha juska koowaad buu ku dhigay naam waan yarzuqanaa iyo inuu nagu arzuqo alcamala camal inuu nagu arzuqo camal fal bimaa aan ku camal falnay yurdihi isaga raali gelinayo subxaanahu tacaalaa marka kitaabka muqadamadiisa halkaasay ku eg tahay kitaabkii ayaa halkaa marka ka bilaabanaayo